أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqرة aayadda laba boqol toddobaatan iyo toddobo ee suuradda ka mida ayaa casharkeena caawa uu ka bilaabmayaa waxaan ku dhex jirnay aayaadkii ribada ku saabsanaa qaala markuu alla sadaqada ka soo hadlay ayaa ribadii la daba dhigay wuxuu alla leeyahay subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey asaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha suusuuban wa aqaamuu oogay asalaata salaada oogeen waaatawuu wa aatawu zakaata zakada siiyey oo bixiyey lahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigood agtiis ayay ku leeyihiin ama cinda rabbihim rabbigood agtiis xaal uu ahaaday ajrigaas walaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin iyaga yaxsanuuna kuwa murgaya oo tiiraanyoonayo waxay soo dhaafeen kuwa ka murgaya ma aha marka waxaa la dhex geliyey aayaddan oo iimaankii iyo camalkii saalixa iyo xuquuqda alle ee badanka uu ku leeyahay bacda tawxiid qofku markuu la yimaado towxiidka kadib tii ugu weyneedo salaadana waa lagu ammaanay xuquuqdii dadkana zakadii iyo muwaasaad xiriirin ay dadkii xiriirinayaan ayay la imaanayaan taa marka yacnii zakaadkii bay bixinayaan ribadana marka taa cagsigeeda waayo dadkaa l dadka ayaa lagu dhibaa qofkii miskiinka ahay ayaa looga raadsadaa marka fursad lagu dhiig meerto marka way ka duwan yihiin dadkan alla uu ammaanayo kuwaas lahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda ayay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiis xaal uu ahaaday ajrigan walaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma nin mustaqbal ay ka cabsanayaan wax soo socdo walaa hum mana ahan iyagu yaxsanuuna kuwa murgayo tiiraanyoonayo waxay ka tageen kuwa ka murgaya ma aha yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ittaqu llaha alla ka cabsada oo awaamirtiisii la imaada wuxuu idinka reebayna ka hara wadaruu ka taga oo iskaga taga maa wixii baqiya haray oo min aribaa ribada xaal ou ka mid yahay kaasi in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin aayaddan marka dabcan waxay ka warramaysaa dadkii qabla taxriim ribada kuwii laga sugayo lagu lahaa oo ay wax ku dhin waxna qaateen waxna ay ku dhinaayeen kuwii markaa yacni aayaddii xalay waxaan soo marnay faman jaaءahu mawcidaة min rabbihi faاntahaa falahu maa salafa ninkii intii qabla taxriim wuxuu qaadanayeyba qaate ee wixii u harsanaayena wixii u harsanaa waxaa la amraa inuu ka tago oo isagoo marka ribadii ay xaaraan tahay kusii socon maayo inuu ribadii iska qaato marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ittaqu llaaha alla ka cabsada taqwadii marka waxa loogu hormarinayaa waxay tahay de waa waasic diini a ah waayo oo xaaraanta qofka uu uga dheeraado alla ka cabsa marka la yidhaah kelmad aada u weyn waay allihii adiga ku abuuray ciqaabtaada awoodo ka cabso marka lagu yidhaahdo qofku marka muuminkaa waa istaagayaa markaas ma ku dhaco inuu xeradaas sii taraaro uu sii dhaafo marka sidaabu alla wuxuu yidhi ittaqullaha alla ka cabsada wadaruu ka taga maa wixii baqiya haray oo mina min aribaa ribada xaal uu yahay wixii haray oo ribada ah iskaga taga ayb oo muqaatil ibnu sulaymaan wuxuu leeyahay naزlat fii arbacati ikhwati inay kusoo degto min thaqiif reer thaqiif ah mascuud wacabdiyaaliil waxabiib warabiica wahum banuu camr bni cumayr bni cawf athaqafiy kaanuu yudaayinuuna bani lmugiira waxsii ay deyn kula mucaamaloo jireen oo reer maqsuum ah wa kaanuu yurbuuna way u ribay jireen marka falamaa dahara nabiyu sal l slama cala aa'ifi markuu nebiga daa'if ku guulaystay aslama haa-ulaa'i alikhwa walaalaha way islaameen fa dalabuu ribaahum ribadooday dalbeen min bani lmugiira qoladaasay ka dalbadeen banu lmuqiira waxay yidhaahdeen wallaahi maa nucdi ribaa fi lislaam innagoo hadda muslimiin oo islaamkii ku jirna riba ma dhiibayno waqad wadacahu allahu tacaala cani ilmu'miniin allana mu'miniinta waa ka dejiyey waxay u dood tageen marka cataabu ibnu asiid wa kaana caamila rasuulillahi sal l slam calaa maka ninkii nebiga marka maka mas-uulka uga ahaa buu ahaa xataa marka nebigu warqad u qoray labadan koox waxay isku haystaan isagoo u tilmaamayo maal aada u badan buuna ahaa waxa ay sugayeen qoladaas hore markaasaa aayaddan soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin marka wixii ribada ee haray iska daaya haba badnaatee meel kale alla wax idinka siinayaa wey wadaruu ka taga maa wixii baqiya haray min alribaa ribada xaal ay tahay in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin intaa bimacnaa idna waa laga macnayn karaa id kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin ba noqoteen iska daaya macnaha maa baqiyana waxaa laga fahmayaa wixii hore loo cunay qabla taxriim inaan laysu haysanin ayb fain lam tafcaluu haddaydnan samaynin sidaas oo aydnan ka harin fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada dagaalka oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaad ka ahaanayo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa wa in tubtum haddaad noqotaan ood laabataan ood towbad keentaan falakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin ru-uusu amwaalikum maalyaalkiina usuusheeda maalkii deyntii aada asalkii hore raasumaalka ahaa ayaa idiin sugnaa ayaa idiin sugnaaday <coughs> laa tadlimuuna xaal aydnan dulminaynin idinka cidna walaa tudlamuuna xaal aan la idin dulminaynin idinkana idinkana ma dulminaysaan idinkana la idin dulmin maayo fain lam tafcaluu haddaydnan samaynin sidaa aydnan yeelin fa'danuu xarafkan marka waxaa la akriyay fa'danuu iyo fa aadinuu aadinuu marka la akriya macnaha aclimuu waay ogeysiiya waayo marka fa aadinuu bixarbin dadka keyrkiin waxaad oge waxaad ogeysiisaan ama naftiinna waxaad ogeysiisiin dagaal haddii marka adina laga bixiyana ay calima waaye fa'danuu ogaada waaye ay faclamuu ayay markaa noqonaya labada xaraf marka towjiihoodu sidaas waaye xamze iyo caasim biriwaayati shucba ayaa fa-aadinuu lagu aqriyay bilmaddi calaa wasni aaminuu marka macnuhuna waxay tahay faaclimuu gayrakum ogeysiiya wa anfusakum iyo naftiinna anakum xarbun lilaahi wa rasuulihi inaad alle rasuul dagaal ku tihiin ayb haddii markaa inta kalena waxay aqriyeen fa'danuu oo maqsuur ah ay faclamuu antuma idinka ogaada waayo oo yaqiiniya waxaad yaqiinisaan dagaal xag alle xag rasuul ka ahaaday ayb oo inaad yacni xarbi iyo dagaal alle kula jirtaan iyo rasuul saa ogaada ee marka yaa ka bixi karo dagaal alle subxaanahu watacaala ayb marka qofka ribada cuno maalinta qiyaamaha waxaa lagu leeyahay ayaa tafaasiirtu ay warinayaan khud silaaxaka lilxarbi hubkaaga soo baxso dagaal usoo baxso ahlu macaaniga marka iyaguna waxay dhaheen aayaddan xarbullaahi macnuhu waxay tahay naartii alle ayuu alla idinkaga aargoosanaa wa xarbu rasuulillaahina waa seef de ninkii ribada banaysto hadda seeftaas baa loola baxaaba haddii uunan ribada banaysaninna de waxaa weeyaan cuquubaadkii kale laa-iqa markaa u ah yaa lagu ciqaabaya isagii ribadii baa la kala dhexgelaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ribadu inay dembi weyn ay tahay mar haddii muxaarabo alle iyo rasuul iyo la tilmaamayba ayb ribadana nebigu sal ll l slam sidau tilmaamay dhowr qolaa lagu lacnaday afar qolo lacana allahu aakila riba ilaahay waa lacnaday ama ha lacnado midka ribada cunaayo wa muukilahu midka cunsiinaayo yani ribada ninka qaadanaayo iyo midka dhiibaayo waa lacnadan yihiin labadaba wa kaatibahu midka qoraayo washaahidayhi ee labada ka marqaati kacayso yacni transaction kasta oo ribo ku tacalluqo qofka kala qoro oo shaqadaas ka shaqeeyo oo nadaamiyo wuxuu gelayaa xarbigaas alla subxaanahu watacaala ayaa u yaal walidaalika bunuugta ribada ku shaqayso in laga shaqeeyaa waa xaaraan xataa midka dhulka xaaqayaa u yar midka kuraasta tirtiraayo kan macnaha eh, brograamka u sameynayo brograamkii ribada sameynayo oo ama yacni injineer ahaanta u sameynayo kan isaga markaa yacnii kaashiyeerka eh, oo lacagaha qabanayo iyo kan kala diraayo iyo waxaasoo dhan marka waxay soo gelayaan meeshaas ayb in allaale inta uga qeyb qaadato naxariistaas alleh waxay mutaysanayaan in lainay ka fogaadaan ama laga fogeeyo dunuubtana marka yacni de cuquubo qabri qabriga dhexdiisa qofka in lagu ciqaabay leedahay adduunyada in lagu ciqaabo baraka la-aan lagu rido maalkiisu uunan barako yeelanin waxyaabaha faraha badan bay marka wadataa fa in lam tafcaluu haddaydnan samaynin faadanuu faclamuu ogaada bixarbin dagaal ogaada min allaahi xarbiga dagaalka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaanayo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaanayo waxaa sidaan oo kale iyadana xarbi la la ogeysiiyey dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda yacnii ilaahay owliyadiisa ah kuwa iyagu markaa dhibaayo xaqdarro ku dhibaayo oo la collaytamaayo ula collaytamaayo ilaahay inay u dhow yihiin darteed man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi alla yihi xadiisulqudsi qofkii dhibo weli ani ii sugnaaday waxaan ogeysiiyey xarbi iyo dagaal kuwa marka dilaayo dadka ilaahay subxaanahu watacaala caabudaayo ama goobaha marka yacnii cibaadada ama yacni ku dhex jiro ama ilaahay cibaadadiisa ay ku dheehan yihiin iyo kuwa dhibaayo oo iyaga laftooda xarigga iyo xabsiga iyo tajasuska iyo ku sameynayo wax ay ka galabsadeen ama ay xaq galeen iyadoo aynan jirin muxaarabadaas ilaahay baa sugayso iyagana sida kuwaanba muxaarabo alle loogu goodiyey wa in tubtum haddii aada towbad keentaan ood soo laabataan ood ka soo laabataan istixlaalkii aada ribada ku samaynayseen inama albeycu mithlu ribaa warkii ahaa falakum waxaa leedihiin oo idiin sugnaaday ru-uusu amwaalikum maaliyaalkiina madaxyadooda marka raasumaalka waxaa laga wadaa intii ribada ma lihidiin intii kale aad leedihiin maalan qofkii waxaad amaahisay kun doolaraad amaahisay ribaa saarnayd ribadii waa lagaa xarimay kunkii waa ku leedahay kunka unbaad u daba taagnaanaysaa ad u qaadanaysaa sideeda waxaad ogaanaysaa caqadka la yihaha amaahinta caqdulqardi alqard amaahinta caqad tabaruc waay sidiisana nacam sharcigu marka amaahintu sharciga agtiisa wuxuu ka yahay deyminta caqdu tabarucin waay haddii maalan qof aad lacag deyminayso nin miskiin intuu ku yimaado war waa dhibanayo lacag la-aan kaashna ma haya anaa ku siinayo dhowr bilood kadib aan ku siinaya un lacag iyo xelayaye lacag isii amaahay hadduu ku yidhaahdo inaad ood amaahinaysid caqadkaas caqdu mucaawada maahane caqdu tabaruc waay waa deeq aad qofka ugu deeqaysid oo kale waaye caqdiga haddii uu caqdi tabaruc uu yahayna shardi inaad gelisidood ziyaado ka doontaa waa mamnuuc qaacido fiqigana waxay tahay kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban amaah kasta oo qofka wax amaahinaaya dan ay ugu jirto iyo manfaco waa ribo macnayaduna marka nafcigu wuxuu noqon karaa mid macnawiya iyo mid xisi a ah labadaba waa noqon karaa markaad wax amaahinaysa marka waa inaynan dan kale kugu jirin aan ahayn qofkaa miskiinka inaad u naxariisato oo aan markaas gacantiisa waxba aynan ku jirin inaad caawiso isaga marka uu de shardina ma la ogolo lagu sii dara markaa haddii marka deyntii isagii uu gudayana waa u bannaan tahay isaga inuu wax kugu daro haddaadan adiga shardisanin adoon shardinin shardi aydnan wadagelin haddii uu wax kugu daro waa ka qaadan kartaa oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin baa marka intou wax ka amaahday ayaa da-dii ou amaahday xoolaha yaa la waayey mid ka qiimi badan oo ka weynaa la siiyey markaasuu nebigu sal ll l slam yidhi siiya dadka waxaa ugu wanaagsan ina axsanahum axsanuhum qadaa'an ow kamaa qaala sal ll slam dadka kan ugu wanaagsan waa kan ugu wax gudid badan fiican marka meesha waxaa laga qaatay haddaynan shardi ahayn ee qofku markaa ou isagu wax ugu daro kaana uu ka qaato wax dhiba kuma jiraan ile shardii la kala galay maahani ayb marka waxaad xaqa u leedahay waa raasumaalkii bis wixii ka badan hadday shardi noqdaanna waa xaaraan ama manfaca laga ay ku jirto haddii shardi aysan noqonino layska kaasiiyana wax dhiba ma lahan ayb laa tadlimuuna ma dulminaysaan idinka oo dadka ma dulminaysaan wax badan kama qaadaysaan wax yacni inaad dusha usaasaad ka saartaan maaha laa tadlimuuna ma dulminaysaanoo bialabi ziyaadati ziyaada inaad dalabtaan walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo idinkana binuqsaani can ra'si lmaal haddaad ninkii kun amaahaysay ma lagu dhahayo sagaal boqol ka qaado boqol waa ka tegaysaa waayo markaa adigii baa dhacnaanaya idinkana la idin dhici maayo idinkana wax ma dhacaysaan oo cidna ma dulminaysaan waa cadaalada maxaasinta sharciga yay kutus ayaa taas aad ka garaneen amaahdii in laga dhigay caqdi tabaruc baynamaa umamkan marka gaalada ama dadka ayaga ku ta'asuray qofka baahanay ka faa'iideystaan uma kaalmeeyaan cid isu kaalmeysaa ma jirta bangigu wuxuu u furan yahay inuu dadka addoonsado ama si dadbanu u addoonsanaya adu xornimadaadaad kusoo gelaya ikhtiyaarkaaga laakiin marka aada dhex gasho caqadka noocaasa waxaad noqotay addoon bangigaa kuleh adiga ama ogow ama ogaanin wain kaana duu cusratin fa fanadirat ilaa maysara wain kaana <clears throat> wain kaana haddii la helo duu cusratin mid culays u saaxiib ah oo aan wixii iska bixin karin haddii la helo fanadiratun fatajibu waxaa waajibayso nadiratun korasho iyo sugasho ayaa waajibayso ilaa maysaratin ilaa waqti yasaarin fudayd waqtigii intii ka alla sugto wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad ogaanaysaan yacni khayr haddaad taqaanaan inaad iskaga sadaqaysataan baaba idiin khayr badan kaanadan marka waa taamo waaye marka duu cusratin waa iska faacil marka macnuhu waxay noqonaysaa wain kaana duu cusratin wain wujida duu cusratin haddii la helo oo qofka wax lagu leeyahay deynta laga rabaa uu noqdo qof culays u saaxiibo mucsir ah fa nadiratun fatajibu waxaa waajibaysa nadiratun sugasho ama fa calaykum dushiina waxaa nadiratun sugashaa korkiina ah ilaa maysaratin ay ilaa maysaratihi ninkaa xaalad fudud intuu ka gelayo waqti fudud aayaddan marka eh, ibnu naxaas wuxuu ishaaray eh, wuxuu leeyahay aayaddaani ilaa saddex qowl ayaa horta ku jirto ta hore waxay tahay aayaddu caam eh, hal il aayatu caamatun likulli mucsirin qof kasta oo wixii wixii lagu lahaa ka cuslaystay oo awoodi waayey miyay caam ku tahay oo markaa riba iyo deyn labada miyay ku saabsan tahay ayb laba xaalad waay marka ribadii waa shay deyntiina waa shay kale naam miyay caam ku tahay labadaas naam in caam laga dhigo ribadii deyntaba la geliyo waa abu hurayre qowlka uu ku tegay xasanulbasri caamat lfuqahaana ay ku tageen waana ibnu naxaas midda u doortay kitaabkiisa annaasikh walmansuuq marka haddaan sidaa ku wadno macnuhu waxay noqonaysaa qof aad deyn ku lahayd haddii uu ka cuslaysto deyntii bixinteedii oo mucsir ou noqdo waxaa kugu waajiba inaad sugto ninkaasi mudaalabo iyo inaad yacni dacwo ka aad ka geyso iyo melihid waa iska waa suganaysaa intuu wax ka helo waajibna waayo arrintaa iyada ee ribadana waa ku saabsan tahay haddaan dhahno macnuhu waxay tahay wixii qof laga sugaayey ee ribada ribo ku tacalluqo hadduu qofku mucsir ka noqdo ka cuslaysto dee ribadiina awalba markaa yacni waaba la daayey wixii ziyaadada ah ee raasumaalkeedii horena waa laga suganaa ayib sidaa marka macnaheedu marka ribadii iyo deyntii labadaba inay caam ku tahay ibnu cabaas iyo shureyx alqaadi ayaga waxay ku tageen ina alaaya ana alaayata fi ribaa khaasatan aayadda ribada bisay gaar ku tahay amaa duyuunta iyo mucaamalaadka kale deynta layskaga qaato ma soo gelayaan meeshaan bal iyada waa in la gutaa mucsir ahaaw ama muusir ahaw liqowlihi tacaala in allaha ya'murukum an tu lamaanaati ilaa ahliha shurayx alqaadina waxaa la wariyey waa xabisi jiray qofka deynta ma bixinaysaa ma bixi kara may ma bixinayo xabsi buu geli jire ayb ama wax ka bixiyaa in la helo ama isaga marka uu yani deyntaa u xabisnaado ayb ilaa uu ka gudo waana qowlu shurayx iyo ibraahim annakaci naam aayaddaasayna iyaga u cuskadeen ayb bacdi laimana waxay yidhaahdeen xataa haddii qowlkaa la qabto laakiin maca alcudmi walfaqri maca alcudmi wاlfaqri اlmudqici sariixi faannadiratu waajibat marka yani daruuratan daruur ahaan ay sugashadii iyo ay u waajibeysaan marka macaanidaasa ayaa aayaddan marka ku jirta ayb wain kaana haddii la helo kan horoo loo badan yahay hadna moodaa inuu marka yani munaasab u yahay sharcigan wain kaana haddii la helo duu cusratin culaysku u saaxiib ah oo qofkii deynta aad ku lahaydeen mucsir ou noqdo fa fanadiratun facalaykum idinka korkiinna nadiratun sugasho ayaa dushiina oo inaad u korataan ilaa maysaratin ilaa waqti yasaarin ee fudayd ama hodantinimo waqtigeed intii ka ah aada u sugataan taas marka waa in qadarkii waajibka ahaa wa an tasadaquu intii mustaxabka sunnada ayadaa la gelaa marka wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan abuu cumar wuxuu u akriyey waan tasadaquu ay waan tatasadaquu inaad sadaqaysataana khayrun lakum idiin khayr badan saana waad leedihiin sugashada mar dambe inaad ka qaadataan waxaa kalooba idiin fiican inaad isaga sadaqaysataan oo qofkii marka waxaa la barayaa qofka walaalkii inuu kaalmeeyo oo garabkiisa noqdo oo keliya uunan ka faa'iideysanin xaaladda adagoo uu ku jiro oo inuunan ka faa'iideysanin oo lacagtii annagaa haysanno dadkana wax naga galay ma leh in la yidhaahda ma aha ayb <clears throat> oo dadka lacagtaada aadan addoomo uga dhiganin oo kale waxaana sii daranba lacagtoodii haddana inaad ku addoonsataba nacam toodii si kale ay u maamuli waayeen maalan iyaga oo markaa yacni adigii marka aada hayso haddii aad marka yacni mucaamalo xun kula dhaqanto oo aad marka yacnii dadkii aad markaa aad ku dhiig miirato waaba kasii daran tahay in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna inaad ogaanaysaanoo khayrka haddaad fahmaysaan sidaasaa marka yacni khayr badan ayb wataquu yowma turjacuuna fiihi ila allah marka halkan baqawi wuxuu ku dhigay degdeynta iyo gudideeda iyo waxyaabaha ku tacalluqo qofku haddii uu muusir yahay oo haysto waa inuu deynta iska bixiyo madlulghaniyi dulmun qofka qaniga ah inuu meermeeriyo qofkii wax ku lahaa waa dulmi yuxillu cirdahu cirdigiisa u sharafkiisa waa u xalaaleynayaa wuxuu dhahayaa ninkan waa mumaail waa i meermeerinayaa been uu ii sheegayaa waa dhihi karaa ayb cirdigiisana marka waa banaynayaa xabsina in la geliyaa markaa waa bannaanaanaysaa xadiidkana wuxuu ahaa layulwaajidi lwaajidi dulmun ninka wax heli karaa mee iska celcelintiisa iyo meermeerintiisa uu qofka laablaabo waa dulmi meeshaa waxaa laga qaatay kaan haysanin waxba yani waa ku sii doonaa waxbaan filayaa iska kaysug iyo inuu dhihi karo oo dulmi taas aynan ahayn a xadiidka laga fahmay waxaa kaloo nabigu sal l l slam uu yidhi man akhada amwaala annaasi yuriidu ada'aha adda allaahu canhu waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atrafahu llah qofkii dadka maalkooda qaato markuu qaadanayana rabo inuu dadka ka baabi'iyo ka marsado maalka ilaahay baa baabi'inaya kaas qofkii maalka dadka qaato isagoo inuu soo guda rabana allah ka gudayo iyadana qofku markuu deynta qaadanayo inuu u qaato inuu iska gudo dimadiisu ay beri noqoto ayaa laga rabaa laakiin keen keen keen keen markay badatana suuqa uga carar waa foolxumo iyo waxaa un ka dhalanaya magac xumo iyo sharaf xumo ayb iyo qofkii oo ciriiri galo ayb wataquu yowman wataquu ka cabsada yowman maalin ka cabsada maalinka oo turjacuuna la idin celinayo fiihi maalinka dhexdiisa ila ilallaahi alle intii kaa la idin celinayo uma markaa dabadeed tuwafaa waa la oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed waa loo oofinayaa maa kii kasabad ay shaqaysatay wal xaal baana loo oofinayaa hum iyagu laa yudlamuuna aan la dulminaynin aayaddan iyadana aayad weyn waayo oo marna taqwada waxaa lagu xiraa alla ka cabsada allaha weyn ka cabsada marna maalinta qiyaamaha loo celinana oo waxaa la leeyahay war maalinka rabbiga idin abuuray la idiin celinaayo ka cabsada dadow wataquu ka cabsada yowman maalin maalinka oo turjacuuna la idin celinaayo tarjicuunana waa la akriyay aada u noqonaysaan idinka aad laabanaysaan fiihi maalinkaa dhexdiisa ilallaahi aa u laabanaysaan ayb uma markaa dabadeed tuwafaa waa la oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed <clears throat> la oofin loo oofinayo maa wixii kasabad ay shaqaysatay walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin marka axkaamtan ilaahay idinkoo aakhira aakhiradiina u baqaayo aakhiradiina u cabsanayo axkaamtan fuliya waay macnaha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh <clears throat> markii ribadii iyo laga sadaqadii laga soo hadlay oo ribadii laga hadlay ayaa halkan deyntiina laga hadlay lafteeda si ahaan looga hadlay ayaa halkan marka waxaa laga hadlayaa mucaamalo kasta oo deyn ku dhisan <clears throat> qofku marka uu sameynayo in deyntaas marka loo sameeyo wahiiqa wahiiqa waxaa la yidhaha kalsooni qofkan maal baa ka baxaayo ka maqan wuxuu u baahan yahay marka waxau ku kalsoonaado haddii berri wax yimaadaan wahiiqada marka shaaricu waa noocyo badan tahay hadda waxaa lagu hormarayaa aayaddan kitaabada waxa in layska qoro markhaati loo yeelo waa hab xuquuqda lagu xifdiyo aayadda kalena ee tan ku xigtana waxay tilmaamaysaa hab kale oo wahiiqaadka yacni waxyaabaha maalka lagu ilaa lagu ilaaliyo ka mid ahoo rahan qofkan waxbau qaadanayaa rahan ii dhig waxaad ii dhigtaa marka yacni rahan maal kale ayuu dhigayaa maalkaasuu fiirsanayaa ninkan deynta yani wax bixiyey oo ay wax ka maqan yihiin rahantan ayuu fiirsanaa marka haddii wixiisii ay u imaan waayaan rahantaanaa la iibinaa wixiisii u qaadanaa markaas waa hab kaloo iyadana wax loo kalsooni lagu qabo haddii hadda labadaa la yska dhaafo qofkii ay is-aaminaan labada qofna waa furan tahay fa in amina bacdukum bacdan baa sheegi doonto ayb qur-aanka iyo sharciguna habka wax qoridda cuquudda iyo waxyaabaha cuquudda qaarkood da waxay keensanayaan deyn deyntu marka waxaan nihi marka qofku ou maal in la siiyo ou rabo qardi tabaruca qardigu waa cuquu caqdi oo tabarucan cuquud mararka qaar waxaa jiri karta qofkan waxbuu kaa gadanaa asagaad waxba kaagama baahna waxbuu kaa iibsanayaa laakiin lacagtii buu dib ka keenaa waxbaad kala gadanaysaan lacagtiibaa hamankiibaa adiga kaa maqan ama lacagtiibaad bixisay wixii aad iibsan la wixii ninkan uu kaa iibin lahaabaa kaa maqan waa salamka iyo salafka waxa la yidhahda mararkaasoo dhan marka qofku wuxuu u baahan karaa waa iska bani aadam hab wax loo qorto oo wax loo sugo sharciguna marka habka oo wax qoridda aayaddan marka habka wax qoridday ka warramaysaa ayb marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa ayuhaahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii tadaayantum aada ku mucaamalaysaan ood ku dhaqmaysaan bideynin deyn aada wax ku kala gadanaysaan ood ku mucaamilaysaan ilaa ajalin waqti intii ka ah deynta oo ilaa ajalin waqti intii ka ahaa waqtiga oo musaman la magacaabay faktubuu qora hu xaqi qora shaygii marka la deynsaday iska qora idaa tadaayantum tacaamaltum waay haddaad ku mucaamalaysaan bidaynin dayn marka siyaabo badan baa deyntii loogu mucaamili karaa sifo waxay tahay mabiicdii uu kaa qaatay lacagtii baa ku dhiman waa hab hab kale waxay tahay salamka beycu mawsuufin fi dimma lacagtii baad hormarinaysaa markaasaad leedahay badeeco sidaas iyo sidaas iyo sidaas iyo sidaas u tilmaaman ii keen waqti hebel ii keen bal ibnu cabaas wuxuu yidhi aayadda midaasayba ka warrameen oo baycu salamkuna wuxuu waxaa laga soo reebay baycul bayculgaa'ib asalka waxa maqan qofka inaan laga gedi karina asal ahayd maadaama yacnii baahidu ay badan tahay salamka waa laga reebay waa la ogolaaday salamna waa maxay raas lacagtii in la hormariyo alaabtiina la tilmaamo tilmaan ay jahaalada uga baxaysaa la tilmaama haddii maalan baabuur uu yahay yani baabuurka noociisa moodalkiisa taargadiisa nambarka ay lee ay lahaan karto ila meelaha qaar yacni eh, nambarka taargada ayaa sanadka uu baabuurka soo baxay iyo lagu ogaadaayey ee saiska injiinka injinka yacni baalka motoorka cabirka uu leeya yani culayskiisa ama cabirkiisa wax allaale wixii baabuurkaas oo uga bixi kara jahaalada ayaa marka qofku hadday tahay badar ama galeey iyo ay tahay in aada loo tilmaamo qofkaa marka lacagtii baa loo dhiibayaa la hormarinaa ayaa loo hormarinayaa ninka waxgadaayo lacagtiiba uu qaadanayaa waqtigii loogu talagalay ee marka laysla gaaro iyo meeshii waxaa laga rabaa inuu keeno wixii loo diray qofkan marka lacag markuu dhiibaayo lacag baa ka baxaysa kalsooni buu u baahan yahay hala qoro marka salamkii waa la qorayaa deyntii waa la qorayaa wahaa kada yaa ayuhaa hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii tadaayantum aada ku dhaqmaysaan ood ku mucaamalaysaan bideynin deyn tadaayantum ah haddana bideynin lasii daba dhigin maxaa loo keenay marka jia bideynin lita litakhliisi lmushtarak shayga mushtaraga ah ayaa laga takhallusaa laga badbaadinaa wadafci اliihaam malagelintana waa la riixayaa nasan si nas ah weliba leanna marka tadaayantum la yiraahdo meeshii bimacnaa tacaamaltumna uu yahay tadaayantum bimacnaa tacaamaltum tacaamaltum marka waa lafdi mushtarak ah hab kastaa loo macaamili karaa kaashaa lagu macaamili karaa waxaa lagu macaamili karaa siyaabo kale maadaama ay dhici karta kaashna in loo macaamilo wax loo kala lagu kala gato deynna in wax lagu kala gataa ay dhici karto midda hadda la rabo inay tii deynta tahay baa bideynintan lagu ayaa lagugu sheegaan ayb ilaa ajelin deynka oo ilaa ajelin waqti intiikaa waqtiga oo musaman la magacaabay oo idinka aada magacaawdeen marka bideyn intaa laga sifeynan haddii la doonana ilaa ajelin waxaa lagu tacallujin karaa tadaayantu bideynin aada ku muaa yacni ilaa ajelin yani waqti intii ka aada ku mucaamasheen ku mucaamalooteen faktubuu qora hu shaygii qora xaqii qora ayb arrinkan marka faktubuu hudaan amar noocee waay amru amru wujuub miya amru iijaab miya mase waa amru istixbaab akharu ahlilcilmi waxay u badan yihiin amarku inuu yahay amru istixbaab haddii qofka uu ka tago oo uunan qorin wax markaa yacni dembi ah uu ku dhacaayo ma jirto qaar ahlucilmiga ka mida dabarina sidau doortay waayo markhaatigelinta iyo qoriddu waa waajib uu yihi qolooyinka waajib maahan dhahaya waxay leeyihiin fain amina bacdukum bacdan falyu falyu'addi aladii itumina amaanatahu baa daliil u ah waajib inuusan amarkaan ahayn laakiin abu jacfar idabari wuxuu ku dooday isaga wuxuu leeyahay fain amina bacdukum xaalad kale waay waa maxay xaaladdaas waa xaaladda la waayo qof wax qoro wa in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban alayidhi nacam see marka xaalad qoridiiba ay cuslaatay loo dhexgelinaa xaalad la qori karo nacam marka isaga wuxuu leehay xaaladdii la qori karana waa waajib xaaladda aan la qori karinna fa mina bacdukum bacdan ha loo dhaafo waana dalaala iyada lafteeda quwale way nacam saxaabada qaar sidaas qabayna waa jiraan wa minhum waxaa ka mida ibnu cumar abu muusa alashcari baa ka mida marka in la yidhaha qowl oo yacni aad daciif o a ah laga dhigo ma ma xoog ma xoog saasa ma laha taabiciintana moxamed ibnu siriin iyo abu qilaaba iyo daxaaq iyo mujaahid iyo ayaa qabeen cataa bnu abi rabaxna waaba adkeyn jiray aada u adkey jirin waana ibnu jariir sida oo u iishay meeshaas aayadda culimada qaarna faktubuuhdan waaba mansuuqay yidhaahdeenoo waxaa ka mid a abu saciidin alkhudri saxaabada qaarkood fa in amina bacdukumaa lagu nasakhay ayay dhaheen laakiin jawaabtu waxay tahay sidee loogu nasakha aayaddaasna waxay ka warramaya haddii kaatib la waayo middaan haddii kaatib la helo ayay ka warramaya sidee loogu nasakhaan waana qowlu lxasan iyo alxakamu bnu cutayba iyo cabdiraxmaan bnu zayd iyo ayaa naskiga ku tegay ahlu cilmiga badankoodna waxay ku tageen waa sunno aayaddan lama nasakhin laakiin amarku waa amru nadbin laa cala alxatmi shacbi iyaana sidaas ku tegeen imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo asxaabu ra'yina sidaasay ku tageen ayb faktubuuhuda marka iyada waa kaa walyaktub ha qoro baynakum idinka dhexdiina kaatibun ku wax qoraayo ha idiin qoro oo qoraalka yaqaano bilcadlina ha ku qoro xaq ha ku qoro ama bilcadli multabisan xaal uu yahay mid ku dheehan bilcadli cadaaladka ku dheehan isagoo ah ha qoro iyounan siyaadinin iyo aan u nuqsaaminin walyaktub baynakum kaatibun ha qoro dhexdiina bilcadli ha ku qoro ay bilxaqi walaa ya-ba younan diidin kaatibun ku qoraayo an yaktuba inuu qoro yaanu diidin kamaa sidii uu u qoro callamahu llaahu alla oo u barbaray sidii ilaahay u baray oo uu xukumay inuu ku u qoro yaanu diidin qofka kaatibka meeshaa marka yaan younan diidin maadaama la yidhi kitaabadu qofka qoraayo kaatibku waajib may ku tahay shaahidkuse waajib ma ku tahay laba mas'alo weyn waاkhtalafuu fi wujuubi اlkitaabati cala alkaatibi wa taxamuli الshahaadati cala shaahidi meeshaan marka markhaati iyo nin wax qoraayaa la sheegay hadday laba qof deyn ku mucaamalayaan oo nin wax qori yaqaan ay u tagaan oo karaani ah ama meel ku haysto xafiis notary ah ku haysto haddii loo tago war deynaan kala qaadanaynaa noo qor la layidhaa inuu qoro waajib miyay ku tahay mise waajib kuma aha meeshaas marka waa isku khilaafeen bacdi ahli lcilmi waajib waayay dhaheen haddii laga dalbado waana qowl mujaahid xasanulbasrina wuxuu yihi waa waajib haddii la waayo qof kaloo qoro keligiisa wax qori karaa waa ku waajibay leanna xuquuqda dadka inay dayacanta lama rabo eh, hadday waajib noqoto wax ku qaado karaa marka waajib ceyni ah, hadday ku noqoto waxba inuunan ku qaado karinaa muuqato haddii laakiin waajib ceyniya ah, ounan jirin waa ku qaado karaa leanna haddaad doonto qof kale u tago dhihi karaa ayb qoom ahlucilmiga ka midana waa yacni kitaabada qoriddu waa kaatibku inuu qoro mustaxab ayay u tahay sunnay u tahay waajib kuma aha oo daxaak wuxuu leeya casiimay awal ahayd waajib ilaa marka walaa yudaara kaatibun markay timida la dhaafay waajibnimadii laga baxay isaga daxaaq halkaas u maray inay sunno tahayna u badan yihiin walaa yaba ba yuunan diidin ou ka reebtoomin kaatibun ku wax qoraayo an yaktuba inuu qoro kamaa sidiina ou u qoro callamahu llaahu alla ou u barbaray yani sidii ilaahay subxaanahu watacaala ou xukumay inuu qoro yaanu diidin falyaktub ha qoro isaga kaatibkii walyumlil ha yeeriyo alladii kii ha yeeriyo alxaqu xaqa calayhi korkiisa ou ahaanayo markaa ninkan kaatibka waa qorayaa yaa u yeerinaya laakiin kan deynta lagu leeyahay sharcigu daa'iman marka wax la qoraayo laba waayo labada daraf darafna waa darafka isaga wax laga rabo wax lagu leeyahay darafkaasaa la rabaa marka inuu xaqa yeeriyo afkiisa oo ugu hadlo waayo maadaama xaq ay tahay asalku waa xaq inuunan qofkan dushiisa ahayn maadaama asalku sidaa ay tahay asalka laga baxaayo waa inuu isaga wax isku qiraa uu yidhaa anigoo ah hebel hebel waxaan ka qaatay hebel hebel intaas iyo intaas eh, ama hebel hebel waxaan kula macaamilay dayn intaa iyo intaas ah sidaa inuu isagu marka uu yidhaahda aladi aladi calayhi alxaqu kaasaa qorayo mar walbana saas waayo hadday tahay ama musaaraco oo dhul qofkii la leeyahay beertan dhulkan fal wixii kasoo baxa intaas qaado ana intaas aan leeyahay ninkii dhulka lahaayaa dhahayo xaaladaas waa inuu isaga kan shaqaalaha ah ee dhulka lagu ammaaneeyo loo dhiibaya qoraaya marka dhulkaas inuuna lahayn sheega karin shaqadiisu ay intaa intaa bis ku eg tahay nasaa-iga sida uu qoraayo kitaabu shuruud iyo markuu ka hadlayo waxaa la mida iyadana sidoo kale cuquudda khuluca haweentu markay iskhulcayso waa soo marnay maadaama iyada ay wax iltizaamayso multazimo ay tahay iyadaa qorayso mar walba labada daraf darafka wax laga rabo oo isaga korkiisa ay wax fuulayaan yaa yeerinayo ama wax qorayo walyaktub eh, falyaktub ha qoro walyumlil ha yeeriyo marka walyumlil min alimlaali weeyaan meeshaan hadda walimlaa'i labadaba marka laba masderoo waa ku imaadaan sidaa oo alla wuxuu yihi fahiya tumlaa calayhi fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiilan imlaa laga bixiyey markaas meeshaana maxaa la yihi falyumlil imlaal ayaa laga bixiyey labadan isku macno wn waa laba luqo fasiixa walyumlil ha yeeriyo alladii kii alxaqu xaqa caleyhi korkiisa uu yahay ha yeeriyo midkaas walyattaqi illaaha allaha ka cabsado rabbahu rabbigii ha ka cabsado walaa yabkhasi ounan nuqsaaminin minhu min alxaqi xaqa aggi xaggiisa xaal uu ka ahaaday ama minhu min alxaqi xaqa xaal uu ka mid yahay shay-an waxba yaanu nuqsaaminin oo markuu wax yeerinayo waxba yaanu nuqsaaminin sida ay yihiin waxaa u sheego lama rabo marka cuquuddan hoosta wax yar looga qoraayo oo isdhaafsiisan oo hadhow markii la doodana laleeyahay arag meeshaan sadar hoosoo far yaryar lagu qorayaa jiro iyo nacam qaabdaradaas iyo khayaanadaas lama rabo nacam inay aada u cad yihiin oo sharcigu uu rabaa walaa yabkas iyounan nuqsaaminin minhu min alxaqi xaqa xaal uu ka mid yahay shay-an waxba yaanu nuqsaaminin fain kaana aladii kii haddii uu ahaaday alxaqu xaqi caleyhi korkiisa ou ahaa ou ahaa safiihan haddii uu ahaaday mid safiih ah oo aan waxba garanin ow amase daciifan safiihan marka ay jaahilan waay mid iska jaahila hadduu yahay bilimlaa'i wax qoridiibounan aqooninoo jaahil ou ka yahay ama arrimihiibuu jaahil ka yahay waa sida mujaahid uu ku fasiray ayb dabarina sidaas uu doortay ow amase daciifan uu yahay mid taag daran oo iska waayeel noqday ama mid daciif oo xagga caqliga dacfi uga jiro ilmo yaryar waayo qof xaqan loo qaadayo amase qof waalan waay ninka waalan ilmaha yaryar xoolo waa yeelo karaan ka xoolahoodii ayaa wax laga gudi doonaa maogtahay marka hadday sidaa ay yihiin iyagu tasaruf iyo wax qorid iyo kama suurtoodo see la yeelaa markaas ow amase laa yastatiicu ounan awoodeynin an yumilla inuu yeeriyo huwa isaga nafsad ahaantiisa inuu wax u yeeriyo afkuu laayahayba waa nin hadli kara ma aha falyumlil ha yeeriyo waliyuhu midka mas-uulka ka ah ha yeeriyo weligiisa ha yeeriyo bilcadli ha ku yeeriyo si cadaaladda marka isagoo cadaalad ku dheehan multabisan bilcadli ay bilxaqi uu ku dheehan yahay marka weliyuhudana laba tafsiir ku jirtaayoo tafsiir baa wuxuu leeyahay damiirku wuxuu u laabanayaa waliyuhu waliyu safiihi aw daciifi aw aladii laa yastaiicu an yumila waana kan xooga badan maadaama kan xaqa laga rabay ounan hadda wax qori karin wax yeerin karin daciif yahay ninka mas-uulkiisa ah ha yeeriye isaga meeshaan oo kalena marka aliqraaru bilgeyr waa la ogol yahay fiqiga sidiisaba qofku wakiilka waxaa la yidhaahdaa qofka muwakilkiisa ah xaq ku kor qiri karo korkiisa adoo adaad qof wakiil u tahay xaqaa lagu leeyahay maxkamad inta tagto dusha uma saari kartid xaq wakiil unbaa tahay bis laakiin meeshan waa la ogol yahay oo sababtoo ah qofkaani hadda qof waxaa weeyaan si buuxdo wakiil looga yahay si idiraari ah ayaa ninkan wakiil looga yahay marka in lagu qiro xaqan loo qaadaayo way iska banaan tahay markaasoo kale waxaa kaloo tafsiir labaad uu yahay cabaas ee laga wariyaa falyumlil waliyuhu ha yeeriyo waliyu saaxibi اlxaqi ninka weliyuhu marka weliyulxaqi baan ujeeda xaqa ninka iska lahaa laga wadaa haddii kii xaqa lagu lahaa uunan yeeri karin ninka maalka uu ka maqan yahay isagaa yaqaan maalkiise isaga ha yeeriye markaas nacam tafsiir labaad sidaas waay kan horaa siyaaqas inuu ku xoog badan yahay aad mooddaa ayb leanna haddii kanna uu yahay qof majnuun ama waalan ama ilmo yaryar ninkii maalka lahaa la yihi adiga qoro waxaad ninkan ku leedahay inuu wax iska qortaa dhici karta iska badan ayb was kitaabadii baa laga soo hadlay markhaati baa haddana laqo la sameynaa wastashhiduu markhaati geliya shahiideyni laba markaati yacni dalba oo sameeya min rijaalikum kuwaa oo min rijaalikum raggiina ka mid a damiirka marka min rijaalikum yaa ayuha aladiina aamanuu maadaama la yidhi waxuu u min rijaalikum mu'miniintiinan raggiina gaal marka markhaati ma galan u markhaati gelayo mal hal meelou markhaati ku galaa bes yani markaan ka hadlayno yacni eh, xuquuq qof muslima ah, gaal markhaati ma kaga noqon karaa suuratulmaa-idaan ugu tegi doonaa waa marka safar uu ku jiro qofka muslimkaoo dardaaranna uu markaa xaalatu dardaaran uu gaaro qof kalena la waayo waa la ogolaya inay intuu dardaarmo ayaga markhaati ka noqdaan yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadaةu baynikum idaa xadara axadakum اlmowtu xiina اlwasiyati اثnaani dawaa cadli minkum kuwa marka idinka idinka mida ow min gayrikum ayb middaanse hadda marka sidaas ma aha ayb wastashhiduu markaati dalbo markaati geliya macnaha shahiideyni laba markaati min rijaalikum kuwaasoo min rijaalikum raggiina ah ama raggiina ka mid ah mintu waa tabciidiye jaariy majruurkuna marka shahiideynidaa laga sifeyna min rijaalikum raggiina muminiintaa ka mida fain lam yakuunaa haddii aynan ahaanin labada shaahid rajulayni laba nin haddaynan ahaanin fa rajulun hal nin iyo wamra'ataani laba haween ayaa yashhadaani marqaati furaaya ama yaa markhaati laga dhigana falyashhaduu ha markhaati fureen rajulun nin iyo wamra'ataani laba naagood ha markhaati fureen habkanna marka markhaatidii waayo shahaadada marka hadda maal maadaama lakala qoranaayo wuxuu ay maal yihiin markhaatidii marka waa la ogol yahay inay noqdaan laba nin inay noqdaan waayo haddii la waayo nin iyo laba naag markaa oo naagtu marka waa nisfu shahaadati rajul sababkana aayaddaaba tilmaami doonta fuqahadu marka meeshan waxay ku ijmaaceen ana shahaadata annisaai jaa-izatu maca arijaali fi lamwaal naagaha markhaatidoodu waa soconaysaa maal marka laga hadlaayo ninna ou weheliyo waa bilijmaac waa aayaddan waa say tilmaamaysa ayb hal nin iyo laba naag waxay isku khilaafeen fii kayri اlamwaal wax aan maal ahayn maka markhaati kici karaan haweenka jamaaca min ahli اlcilmi waxay ku tageen anahu tajuuzu shahaadatuhuna shahaadatuhuna maca arijaali fii kayri اlcuquubaat wixii maal ka soo haray cuquubo xagga dhig wixii aan ciqaab keenaynin naag iyo niman waa isaga markhaati kici karaan sida hadda maalka shanigiisoo kale iyo qaar ahlucilmiga ka mida ay ku tageen waana qowlka sufyaanu thawri iyo asxaabu ra'yi ay ku tageen abu xaniifa iyo jamaaca min ahli lcilmina waxay ku tageen wix aan maal ahayn wixii aan maal ahayn laba nin unbaa markhaatidood ay noqonay zinada marka laga reebay shahaadatu zina afar nin waayo ayakana yani maal haddaynan ahayn markhaatidu nin unbaa ka markhaati galo waana labo inay ahaadaan ayb oo cadli ah alimaamu shaafici isaga wuxuu ku tegey wuu kala qaadayaayo wuxuu leeyahay waxyaabaha sida badan haweenku ay arki karaan oo nin inuu arkaba ay iska yar tahay kalwilaadati dhalmada iyo nuujinta iyo garoob miyaa qofkan mase waa bikre iyo waxyaabaha sidaas oo kale ah haween markhaatideed waa soco kartaan oo haweenku wax waa ka galaan culimadoo dhanna waxay isku itifaaqeen ana shahaadat annisaai gayru jaa'izatin fi lcuquubaat baabulxuduud marka la joogo waxba naag kama gasho markhaatideed masaladana marka waa ijmaac itifaaq marka wixii itifaaq ahaa iyo wixii kale in laysku dhex qasqasan lama rabo waayahay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum markhaati geliya fain lam yakuunaa haddaynan ahaanin labada markhaati rajulayni laba nin haddaynan ahaanin farajulun falyashhad ha markhaati kaco rajulun nin iyo wamra'ataani laba haween mimanna kuwa eh, yani kuwaas oo miman ka mid a tardowna aada ku raalli noqonaysaan min ashuhadaa'i markhaatiyaalka xaal ay ka mid yihiinna kuwa aad ku raalli noqonaysaan maxaa looga raalli noqonaa diintooda kuwa aad diintooda uga raalli noqonaysaan yacni ha noqdaan ha ahaadaan dadkaa markhaatiga furaya meeshaas marka waxaa lagu baaraa de dadka miman tardowna min ashuhadaa maxaa laga wadaa laba mas'alaba meeshaan marka waa ku jirtaa midda koowaad waxay tahay markhaatida laga raaliga yahay ee qofka man kaana mardiyan fii diyaanatihi wa amaanatihi amaanadiisa iyo diintiisa laga raaliyahay saa darteed marka qofka shahaadadiisa ama markhaatidiisa la aqbalayo waa toddoba shardi qofkii laga helo alislaamu walxuriyatu walcaqlu islaam addoon waa inuusan aynu xoro uu yahay caqli waa inuu jiraa majnuun markhaati ma galo walbuluuqu waa inuu qaangaar yahay ilmo markhaati ma galaan ilmaha marka waxay ka hadlaan waxyaabaha sida badan dad waaweyn aynan arki karin ilaa ilmaha muraahiqiinta amaahani ah maahani goobaha lagu cayaar oo kale ilmaha ku dheeldheelaan oo kale waa adag tahay dad waaweyn inay arkaan meeshaas oo kale haddii jinaaya ka dhacdo ama wax ay ka dhacaan cunugan marka muraahiqa ahee hadda aan qaan gaarin ma la aqbalaa markhaatidiisa iclaamu lmuwaqiciinka ama aclaamu lmuwaqiciinka ibnulqayim waa ku baaray waxaadna moodaa isaga inuu u iilanaayo in qariino ay noqon kartaba ama la ogolaan karo waayo xaq inuu dayacmo shahaado sideedu waa ogaal iyo iyo cilmi iyo calaamad waxaan xaqaan ma sugan yahay iyo lagu lagu ogaado waay ee ilmahan yaryarkaa iyagoo kala duwan oo inta dhoo yacnii la kala qaadqaaday oo midba gaar loo waraystay hadday isku si u hadlaan qariino marka inay run sheegayaan ayay ayay u dhawaanaysaan ayb walcadaalatu cadaaladna maxaa baxaya faasiq markhaati ma galan qofka haddii uu faasiq yahay markhaatidiisa la dhegaysan maayo cadaaladda markaad waa inuu qofku muslim yahay oo markaa kabaa'irta iyana taqwo kabaairta irta uga dhowrsado waa inuu leeyahay saa darteed haddii nin markhaati loo keensado waa la waa la taskiya u baahan yahay qaadiga haddii loo keeno nin markhaati ah oo la yidhaha aniga hebelaan xaqan kuleh labadaa ninaan u haystaa ma iska aqbalahay labada ninuu hubinaa inay markhaati galaan iyo in kale cadaaladoodu hubinaa marka waa inuu dad raadiyaa marka uu ku kalsoon yahay haddii la yidhaha marka qofka inta markhaati uo u yimaado yaa ku yaqaana dee la dhaho masaajidkeed ku tukataa qofku inuu yiraahdo maaha adiga maxaa aniga iga kaa galay diinkayga maxaa ka rabtaa aslan diinkiisa lama haysto laakiin adiga maanta hadalkaaga ayaa nin inta wax looga qaadaa nin kale lasii rabaa hadalkaagaa nin l nin lagu tooga rabaa nacam marka ma kula tahay in layska kaa dhegeysto keliya nacam maya nacam arrinkaas marka bara in lagu baraarugsanaado waa muhiim wlmuru'atu shardiga kale wuxuu yahay murua muru'adu waa akhyaarnimo qofkan markhaatida gelayo waxyaabaha akhyaarnimadiisa wax u dhibaayo waa inuu iska ilaaliyaa muru'aduna wax ku xiran curfiga wantifaau tuhmati qodobka toddobaad wuxuu yahay shardiga toddobaad tuhmad meesha inaynan ku jirin tuhmadana waxaa la yidhaahdaa wiilku usuushiisa mu markaati fu muu markhaati furi karo usuushuna furuucdu ma u markhaati furi karaan adiga aabbahaa markhaati ma u furi kartid markhaatidaada hadduu wax ku helaayo maya waayo tuhmadaa imaa karto nin jeclaysi aabbahaa iyo awowgaa ama hooya eh, yacnii eh, iyaguna markhaati ma kuu galaan adiga hadday tahay wax adiga nafci kuu leh wax ku dhibaaya laakiin hadday ka markhaati furaayaan waa la aqbalaa tuhmadii meesha waa ka maqan tahay markaas waayo haddii aabbuhu wiilkiisii wax uu ku arkay uu ugu markhaati furo oo xaq loogu yeelanayo wiilka inta badan aabbuhu alla ka cabsi unbuu u sameynaa waxaas iskama sameynayo ile nina ma jeclo wiilkiisa in dhib ou galo wax lagu yeesho alla ka cabsi darteed unbuu saa u yeelaan wixii marka isaga nafci u leh tuhmadaa ku jirto wixii darar u keenayo laakiin tuhmad ma leh waxaa kaloo tuhmada walaalaha marka ma isku marqaati furi karaan ha waxaa weeyaan furu asal iyo furuucun baa la sheegaye haddii haddii la yiraahdo walaal iskuma marqaati furi karo ilmaadeer iskuma marqaati furi karaan qabiilku iskuma marqaati furi kara haddii la dhaho xuquuqdiyaaba cariiri gelaysa markaas lamana rabo inay xuquuqdu cariiri gasho ayib waxaa kaloo iyadana tuhmada ka mida cadaawo hadday jirto ninkan iyo ninkan cadaawadaa ka dhexayso cadaawaddiina waa soo oogay ninka wax lagu haysto ninkan markhaati iima galo yiri ma iigu furi kara markhaati sababtoo ah cadaawadaa naga dhexayso waxay waxaasaa na dhex maray markhaatiyuuna u haystaa waxaas adi iska tagaa laleeyahay marka waayo ninkan cadowga ninkan ku ah inuu ku markhaati furo oo asaga wax lagu yeesho ku dadaalan wa in kaana hiqa ha ahaado qof yacni mutadayin oo fiican xataa hadduu yahay iska tagaa la leeyahay meeshaan xuquuqda aadaa sharcigu ugu dadaalay marka dadka qaarkood marka laakiin eh, cadaawad rasmi ah ma keensanayaan cadaawad ma noqonayo ninkaan ninkii matala waa nin dayin ah oo diin leh shuruudaha dhan buuxiyey laakiin hadduu yidhaahdo ninkaan aniga wax igu haysto uu ku qabiil yahay ma noqon kartaa marka eh, eh, tuhmo ma laga dhigi karaa maya kownuhu marka ninkan uu ku qabiilaya qabiilka adiga cadaawad aada ka tirsanayso ma ahan qof walboo qabiilka ka mida inuu adiga cadaawad kuu yahay ma ahan ayb barnaamijkaasna soomaalidu oo aaday ugu bugtaa khusuumaadka ee markaad dhegeysato waad arkeen qofku haddii wax uu waayo qabyaalad unbuu iskaga caano maalahna shuruudaas marka shahaadada iyo markhaatida ayaa laga feerinaa ayb marka wuxuu leeyahay miman masalada labaad oo miman tardawna min ashuhadaa'i looga hadla waxay tahay imaamu muslimna muqadamada uu kusoo qaaday haddii xaq yar oo bani aadam saan loogu dadaaliyo markhaati loo sameeyey oo la yidhi yaan wax lagu siinin ilaa qof markhaati gala maana warkiisa waxaa owlaa ka sii ah shay xugun sharci noqonayo oo diin noqonayana inaan riwaayada loo daynin qof kastoo yidhaha rasuulkaa saas yidhi oo nebigan wax ka warinaa yidhaahda ama xadiid baan warinaa yidhaahda inaan laga yani laga aamusin bal waa la fatashaa inuu yahay qof hiqa ah oo shuruudahan leh shahaadada iyo riwaayaduna meelo badan ay iska shabahaan shuruudihii hadda aan sheegnay de waxaa laga bixinaa tuhmada waxaa laga saarayaa yani xuriyada addoonka waa la aqbalaa dukuuriyada meeshii aan ninnimada aan dhahnay markhaati naag ma ku gashay aan dhahnay naagta riwaayadeeda waa la aqbalaa mutlaqan waayo riwaayadu waa qofku khabaruu sheega wixii kale laakiin meelaha qaarna riwaayadaa kasii adagba shahaadada oo matalan maxaa ka mid a dabdi badanay u baahan tahay riwaayada kutubta musطalaxaana aada loogu daraasayaa sifatu riwaaya marka laga hadlayo yaa maqbuulu riwaaya ah yaa marduudu riwaaya ah musalaxa aada loogu daraaseeya waxaa dareemaya marka diintana waa loo dadaalay haddii marka xabad basal ah laysku qabsado markhaatigeeda saan loo adkeeyey xugun sharci noqonaya maxaad u malaynaya marka oo rasuulka weliba loo nisbeynayo sala allahu calayhi wasalam waa kasii daran yahay marka marka laleeyahy xadiidkan daciif waaye kan xadiidkan saxiix waay macno weyn oo ku fadhiyaan waayo xadiid daciif ah xugun in lagu dhiso oo qof wax looga qaado qof in lagu xukumo ma daw ma ahan sidaasna <coughs> maxaa marka haweenkii looga dhigay marka laba haween hal nin markhaatidii maxaa looga yeelay an tadilla lian tadilla yacnii inay dhumiso ixdaahumaa midood fatudakira ay markaa xusuusiso ixdaahumaa midoodii alukhraa ee kale ay xusuusiso haweenkii laba maxaa looga dhigay hadday mid dhumiso midda kale inay xusuusiso waayo haweenku waxna iyagu wa waa ku xusuus badan yihiin waxna iyaga shanigooda maahan uma ku xusuus badna oo hadda maal laysku haysto iyo meel suuq wax ka dhacaya iyo waxyaabaha noocaas oo kale haweenku min dabiicatihina waxaa ka mid inay iska iloobaan xoogaa ka bacdiba laakiin waktiga haween uur ay qaaday ilmuhusay u kala dhasheen ee waktiga ilmahaas ay dhasheen waxyaabaha ku tacalluqa nuujinta iyo rag waa uga xusuus badan tahay ayb waa sida marka yacni xaqiiqda ah haddii hadda qof iska feministe iska ah oo yacni isaga ay iskaga jirto un barnaamij yacnii Eh, waxaa dhahayo xuquuq haweenaan anigu u taagan oo activista waxaan ahay xuquuqda haweenka ka hadlaan ahay oo ku hadlaayo wax fidradiina khilaafsan ewaaqiciina eh, khilaafsan ku hadlaayo isaga howl u taal marka an tadila ixdaahumaa labadoodu marka mid walbaa waxbuu ku xusuus badan badan yahay ta kale marar yani haweenku in xagga caqliga ragga aynan la sinaanin ama xagga xifdiga aynan la sinaanin markaan leenaha lama sinna waa dhici kartaa haween ninka xifdi badan laakiin halhal ugama hadlaynee jinsigaan ka hadlaynaa jinsiga ragga iyo jinsiga dumarka waay waxaan ka hadlaynaa inay iyadu marka caqli ahaan ninka ka hooseysana maslaxo sharci aha maslaxo waxaa ku jirtaba adduunyaduba aynan jiri karin la-aanteed nacam waxaan ka wadaa yacni dadka tarankooda iyo waayo haweentu hadday ninka lacaqli noqoto oo dhinac walba ay ku sinaadaan eede waxaa weeyaan marka inay iyadu marka intay uur qaado oo ilmo dhasho oo ilmo nuujiso oo gurigii muddo joogto waxaasoo dhan maynan u dulqaado lahayn makaa yeeli lahayn haday adiga kugu caqli tahay kaama yeesheen marka inay ilowsho dhawaato maslaxaaba ku jirtaba oo saasaa ilmuhu ku dhashaan gurigu ay ku joogtaa haweentu ay marka bulshadii qeyb weyn ay uga ugaga taagan tahay shay walbana sida uu yahay xikmad sida uu alla ka dhigay xikmadaa ku jirta marka xikmadda laakiin haddaad u qaadato wax walba inay si walba u sinaadaan xikmad ma noqonaysa bani aadamka laftiisa idaarada iyo maamulka marka laga hadlaayo dadka inay wada sinaadaan oo kulligood maano jaro ay wada noqdaan waxaa ku baaba-ayay leeyihiin sidee markaa de labadan jinsi ee midba ilaahay wax ugu deeqay oo uu ka kale kaga yacni duwan yahay kagana soocan yahay haddii la yidhaha kulligood isku mid ha laga dhigo waa si marka daba marsan fidrada iyo caqliga saliimka an tadila lan tadila an tadila marka jumla oo tacliiliye ah wey ayb ayb an tadila lian tadila inay dhumiso ixdaahumaa midood ayb oy ilowdo fatudakira marka ay xusuusiso ixdaahumaa midoodii alukhraa kale ayb marka waxaa la yidhaahdaa tanziilu sababi sababkii oo la dejinaayo mansilata almusabab musabab canhu hadda fiiri sababta maxaa ah idlaalka dhumintu waa sabab tanziilu sababi huwa lidlaalu waa dhuminti inay wax dhumiso ayaa waxaa la dejiyey mansilata almusababi canhu wahuwa alidkaar xusuusintii booskeedaa la dejiyey lian tadila inay dhumiso ixdaahumaa midood dhuminta waa xusuusin maxay ka dhalanayna xusuusintu waxay ka dhalane waa inay ka horeysaa sabab in wax la dhumiyo ee maahan in laga wado ha dhumisa midood ilaa ilaa ha dhumisa ma laga wada fatudakira ixdaahuma aluqraada dambe oo natiijada ah ayaa waxaa sabab u ah wax dhumintii wax dhumintia ah marka sidaa loo hormariyey ee mar walba inay wax dhuminayaan qasab maahan ayb walaa ya-ba shuhadaau walaa ya-ba diidin ashuhadaau markhaatiyaal yaynan diidin ayb shahaadadii yaanay diidin idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero idaa ducuu haddii loogu yeero ilaa adaa shahaadati markhaatida gudashadeeda cinda alxaakimi xaakimka agtiisa ama keyrkiisa halkanna markhaatidii baa waxaa la amrayaa haddii loo yeero <coughs> idaa maa ducuudan laba tafsiir baa ku jirta idaa maa ducuu haddii looga yeero cinda alxaakim waxbaa la ysku qabsaday kaale ee la yihi markhaati baad ka eeday arrinkan ka jawaab qodob waay idaa maa ducuu waxaa kaley noqon kartaa marka hore ee wax la kala qoranayo markhaatida loo baahan yahay war kaale markhaati ii noqo haddii la yidhaha yaynan diidin labada tafsiirba marka waa waa waa ku soconaysa waxaana sii adag marka lays haysto inuu diido markhaatida marka idaa maa maadaani marka waa iska zaa-ido wuxuu yidhi yaa saaxibii khud faa-ida maa bacda idaa zaa marka wuxuu leeyahay walaa ya-ba shuhadaau markhaatiyaal yaynan diidin idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero oo loogu yeero marka cinda alxaakimi looga yeero amaba marka hore wax la kala qoranayaba loo yeero yaysan diidin haddii qof kaleo markhaatiya uunan joogin meesha labadooda ma ahane waa ku waajibey hadday dad kale joogaanna war qof kale ka dhigo waa dhihi karaan midda kale markhaatidu waa cilmi dadka inay ogaadaan waxaa u baahan markhaati waa cilmi haddii lagu yidhaha kaale markhaati noo noqo wax aad ka markhaati noqonaysid waa inaa ogaatid waxaa magaaladan ku badan dhulalka iyo marka la kala gadanayo ama dadku ay wax kala wareegsanayaan kuwa markhaatiyaalka waa iska saxeixayaan usuulkay iska saarsaaranayaan warqadda documentiga waxa ku qoran ma akrinayaan walidaalika haddii berri wax laga weydiiyo war maxaad wax aan ka ogahay ma lahan leeyahay taas marka markhaati mamau noqon karaa arrinkaas marka in aada looga fiirsado wax marka la kala wareegsanayo wax markhaati marka lagu waco waa inaad si fiican u ogaato haddaadan ogaa karin ka tag leanna shahaadadu waa cilmi waa ogaal waay berri adiga hadalkaagii baa dadkan lagu kala saaraa walaa ya-ba shuhadaau markhaatiyaali aynan diidin idaa maa ducuu idaa ducuu haddii loo yeero walaa tas ha nooginina oo haka nooginina oo haka go-inina an taktubuu inaad qortaan hu daynka sagiiran xaal uu yahay mid yar o amase kabiiran mid weyn xaal uu yahay ayb ilaa ajalihi waqtigiisa intii ka ah ayb meeshaa marka yacnii ilaa waqtigiisa marka haka haka nooginina inaad qortaan meeshaa marka jaariye majruurkan ilaa ajalihida waa la waa yani waa la xaaleyna xaala kownihi mustaqiran ou sugnaanayo ilaa ajalihi intii ka ah walaa tas ha nooginina oo haka nooginina haka daalinina haka go-inina an taktubuu inaad qortaan hu daynka sagiiran xaal uu yahay mid yar ou yar yahay ow amase kabiiran xaal uu weyn yahay mar walba labadaba wax weyn haddii la kala qaadanayo haddii wax yar la kala qaadanayo ilaa ajalihi mustaqiran xaal uu yahay mid sugnaanaya ilaa ajalihi waqtigiisa intii ka iska qora ha yaraysanina waxaan waa xuquuq xadiid baa saxiixu jaamicu sagiirka ku suganaa wuxuu macnihiisu uu ahaa dadka aan ducadooda la aqbalin waxaa ka mid a qof deyn bixiyey markhaati aan aan qoranin aan qorin oon markhaati u samaynin kaas ducadiisa lama aqbalo munaawi wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa haddii qofkaas deynta ka ka inkiray hadduu habaaro ma laga aqbalayo leanna isagaa tacdiyey wixiisa aan qoranin waxaan marka la qoraayana waxaa habboon dad culimo ah inay joogaan waayo culimmada waxay saxayaan wixii habkii sharciga inay waafaqsan yihiin in kale hadday laba caamo wax iska qorqortaan waan aragnay dadku wax qorqortay markay dood timidna markii hal akriyo la maagay wax wax lagu dhisi karaba ma waxaan u bannaanayn midkood ka kale waxaan xaq loogu lahayna iska qoran marka waxaa waxay u baahan yihiin marka in dad ahlu cilmi iyo sharci wax ka yaqaan ay joogaan meeshaas ama ay yidhahdaan naga akriya waxaanan qorana iyo ummadahan ayagu marka wax qoraalka hadda isaga caan baxay ee aan muslimiinta aan ahayn iyaga waxyaabahaas oo dhanba marka la sameynayo waxay isaga wareejiyaan qareen ama looyaray isaga wareejiyaan looyarkaa wax u kala qoraayo dadka sababta ayaga waxay ka wataan marka looyarkan qaanuunka beledkan u yaqaanaa wixii marka hadhow yacnii wuxuu ka fiirinaya wixii ayagu marka loo ogolyahay waxaan loo ogolayn innaga marka sharcigaa noo ah marka waxna kala saarayo waa in marka qof ahlu cilmiya lagala tashtaan qofka lagala tashanayo ahlu cilmigana waa inuu qof faqiiha uu yahay oo fiqhiga wax ka yaqaan nin wax kala bartay hadduu iska yahay fiqigiina uusan aqoon ulahayn wax weyn maka tala bixi karo dalikum kiinaas ayaa aqsadu cadaalad badan cinda allahi ilaahay agtiisa ku cadaalad badan waa aqwamu toosnaan badan lishahaadati markhaatida u toosnaan badan yani inaad iska qortaan ayb <coughs> waadnaa dalikum marka kiinaas oo qoraalka ah wax yar iyo wax weynba inaad iska qortaan ayaa aqsadu cadaalad badan cind allahi ilaahay agtiisa ku cadaalad badan waa aqwamu toosnaan badan lishahaadati markhaatida ku toosnaan badan wa adnaa u dhowaansho badan allaa tartaabuu inaydnan shakinin in la kala shakiyo la kala ammaano baxo yacni taas ayaa yani waxay aada ugu dhowdahay inaan la shakinin markaan ayb waadnaa waaxraa waaqrabu ilaa allaa tartaabuu allaa tashukuu fi shahaadati markhaatida inaydnan ku shakin haddii la qoro markhaatida warqadii aa laga akrisanaa hebelkii aaway waa la wacaha adhow marka shakiga waxaa ma imaanaya waashiduu markhaati geliya idaa haddii tabaayactum aada wax kala gadanaysaan deyn keliya maahane xataa markaad wax kala iibsanaysaan markhaati iska sameeya meesha haa waadnaa anlaa tartaabuu ilaa an takuuna inay tahay maahane adtijaaratu tijaaradu tijaaratan inay tahay maahane tijaarada oo xaadiratan taagan oo goobjoog ah xaadir ah taa oo tudiiruunahaa aada yacni isku dhiidhiibaysaan beynakum dhexdiina aada iska iskaga dhiidhiibaysaan falaysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxun wax dembiya ah, allaa taktubuuhaa inaydnan qorin markaas haddii ay tahay hooy hooba oo meeshiina lagu kala tegaayo kale taas dhib ma lahan yacni inaydnan qorin wax dhiba ma lahan waadnaa allaa tartaabuu taasaa ku dhow inaydnan shakinin sidaa iskaga qora ilaa an takuuna inay ahaanaysa maahani tijaaratan waa la akhriyay kaanada markaa waa naaqisa ilaa an takuuna atijaaratu aw almucaamalatu tijaaratan inay tahay maahan haddii ilaa an takuuna tijaaratun xaadiratunna waa la akhriyey marka kaanada taamay noqonay marka marfuuca isaga gaabsane waduu tamaamin maa birafci yaktafi ayb ilaa an takuuna ilaa an tuujada in la helaayo ama ilaa an taqaca tijaaratun inay dhacayso tijaarada oo xaadiratun taagan markaas labada qira'a marka towjiihoodu sidaas ayb taas oo tudiiruunahaa aada isku dhiidhiibaysaan baynakum dhexdiina falaysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxun wax dembiya anlaa taktubuuhaa inaydnan qorin tijaaradaas ayb <coughs> waashiduu markhaati geliya idaa goortii taba idaa haddii tabaayactum aada wax kala iibsanaysaanna iska markhaati geliya mutlaqan waayo marka mid sidaanaana wanaagsan waana mustaxab mar haddii wax la kala gadanayo iska qora waxaa la mida in la qoro ay tahay shirka haddii la gelayo waxaa in la eh, qoro ay mudan tahay shirkadda marka la fasakhayo shirkadaha lama qoro sida badan waxaa kasii daran marka la fasakhayana lama qoro dadkeen inta badan ma qoran markaasaa labadii qofee shirkadda ahaa markay dhintaan ilmahoodiiyaa qoorta isugu jira marka sartan shirkadday ku jirtay maya kuma jirin aabbaheega gaar u lahay muran aan dhammaaninay noqotaa marka qaybtan beeraha kuma jirin qaybtaan bisaa shirka lagu ahay iyo maya qaybtan shirkaa lagu ahay waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin marka in layska qoro markhaatina loo yeela walaa yudaara younan dhibin kaatibun mid wax qoraayo walaa shahiidun mid markhaati furayo younan dhibin marka walaa yudaara labada waxaa ku bannaan saan horaba usheegnay walwaalidaatu aayaddaa markaan fasiraynay macluum iyo majhuul labada waa ku bannaan yahay walaa yudaarir kaatibun walaa yudaarar labada waa ku waa ku bannaan tahay walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun yaan la dhibin mid wax qoraayo walaa shahiiduna yaan la dhibin oo labadaa marka yacni yaan la dhibin waa nahyun lilgaa'ib marka ayib meeshaas marka ficilkana labadaasaa marka iskaga bannaan kaatibkii iyo marka shahiidkii kan markhaatida labadaba inaan marka la dhibin oo wax iyaga markaa culays ku ah inaan lagu dhibin oo maalan waxaa weeyaan wamacnaahu macnuhu marka waxay tahay ninkii kaatibka ahaa ama shaahidkii in loo yeero wahumaa calaa shuglin muhimin iyagoo shaqo muhiima ku jiraa loo yeeray fayaquulaani marka waxay dhahayaan naxnu calaa shuglin muhim shuql muhiimaan ku jirnaa fadlub hayranaa qof kale raadsada markhaati ha idiin furo ha idiin qoro macnaa yani markhaati ha idiin noqdo fayaquulu daaci daacigii marka wuxuu dhahaya in allaha amarakumaa war allah idin amray adna inaa ii qorto adna inaad markhaati ii noqoto aayaddii uu soo deliishanaha yaan la dhibin marka sidaas oo hadduu ku yihaa war qof kale qoro ani hadda howlaan haystaa hadduu ku dhaho ha dhibin yani inaan la dhibin marka oo aan marka lagu ilxaaxinin ayagu yaynan wax dhibinna waxay tahay ayagoo samayn karo yaynan laalaab iyo gelin ama markii markhaatida looga baahdo yaysan qofkii dhibin maalan haddii uu yihah waxisii haddii kale kuma markhaati furaayo waa kasii daran tahay meelahaas marka dadkuba hadda markhaati inay noqdaan waxay u dhibsadaan ama dhib kaaga yimaadaad shaqayso weysaa meelaha qaarkoodna waaba yacnii qofku hadduu shay markhaati ka noqdo maanta dhan waxaa laga yaaba inuu maxkamad ku noqnoqdo xoogaagaas u dhibsada laakiin xaqa adiga kugu sugnaanayo sababkaaga ka muhiimsan qof xaqi intuu ka dhumi lahaa xoogaa waqti inuu kaa dhumood ku ajar fiican yacni arrinkaas marka islaamku aada u muhiimad isaga saaray laakiin dadku sida badan ma jecla maxaaba ku geliyey uu leeyay markhaati iyo baabkeed iyo yani ha isku gelin waqti bay kaa dhuminaysaa ama naftiisa inuu u cabsanayaaba dhici karta mararka qaar waana dhacdaan haddii hadda naftiisa uu u cabsanayo ma la qasbi kara laakiin hadduuna naf u cabsanaynine waqtiga wax lamida ay tahay qofkaasna aa u jeedid inuu markaa yacnii adiga kaligaa haddaad ogeyd ama labadiina bis aada ogeydeen oo aad haddaa ka aamustaan wixiisa in la qaadanaa aa u jeedid maahan inaa uga tagto khudilaan aada ku samayso mararka qaar xataa dad aan muslimiin ahaynaa meelahaas gaaladoo kale waxaa laga yaabaa damiirkooda inuu siiyo inuunan siinin qof dulman oo ay arkayaan inaynan u markhaati furin waa jiraan dadyo u qaaroo iska fidro fiican oo damiirkooda u diidaayo yacni in qofka waxaa laga yaabaa qofkii oon ogeyn inay iyagu yiraahdaan magacaygii taleefonkayga qoro qadiyadan waa arkayay markhaati anaa kuu noqonayo intaas marka wax kale wax dhaqaalaana kama helaayo laakiin xoogaha dadku waa iska kala damiir iyo fidrada iyo waa ku kala roon yihiin laakiin qof walba hadduu iska dhuunto waa khatar in tafcaluu haddaad samaysaan oo yacnii aada dhibtaan kaatibkii markhaatidii ama iyagu ay wax dhibaan fa innahu kaas marka ficilkaas oo idraarka iyo dhibtanka fusuuqun daaca ka bax waaye bikum ay fiikum idinka dhexdiina ah waa daaca ka bax idinka dhexdiina ah waaye kaas wataqu llaha alla ka cabsada wayucallimukum اllahu alla waa idin barbarayaa wاllahu alla bikuli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku cilmi badan hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabih